alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacala aali muxamed wa sallama tasliiman waxaynu ku soo jiray axaadiistii ku saabsanayd dajaal iyo ciise bnu maryam iyo dajaal iyo axaadiistii ku saabsanayd kitaabu almansuuraati waalmulax baynu ku soo jiray waxaynu soo aragnay axaadiista aynu soo laqbaynay axaadiista qaarkood inay sheegayaan sida xadiiskii nawaas ibnu samcaan dajaal inuu nin dilaayo ninkaana seef ku dilaayo seeftana uu ku kala goynaayo oo laba jeex u ka dhigaayo oo weliba aad u kala fogaanaya saasaa marka xadiisku inoo sheegaya xadiiskii axaadiistii shalay aynu aragnayna waxaa ka mid ahaa xadiiska abi saciid oo tilmaamaya inuu amrayo dajaal ciidamadiisa inay ninkaa kala gooyaan oo marka hore ay jiifiyaan oo ay garaacaan oo dhaawacaan oo ay garaaca ka badiyaan kadibna marka dambe haddana eh, uu amrayo oo miishaar lagu kala goynaayo laba jeex laga dhigaa inaan nin dambe lagu sallidayna xadiisku waa sheegayaa marka sida daahirkaa ninku waa mid qudha laakiin kayfiyada axaadiistu u sheegaysaa kala duwan waxaa lagu xambaarayaa marka hore inuu u diraayo ciidamadiisa ay garaacayaan oo ay dhaawacayaan oo minshaarta markaysa inuu ku kala gooyaan uu amrayo kadibna marka waxa ay ku kirkirayaan akhiiran marka dambe inuu soo qaadanayo isagu seeftiisa markaa ku kala goynaayo ou laba jeex ka dhigaayo marka nin qura inay tahay ayaa markaa daahir ah waxaynu kaloo soo aragnay inuu arladoo dhan maraayo oo maka iyo madiine mooyaane meel walba iyo beled walba inuu gelaayo saasi waa xadiiska saxiixu siduu inoo sheegaayo laakiin waxaa la soo wariyey xadiis tilmaamaya masjid alaqsa laftiisana inaanu gelayno oo masjidka magacaabaya laakiin aan beldadoo dhan sheegayn iyo masjid utuur xadiiska caynkaasna imaam axmed baa soo wariyey oo wuxuu tilmaamayaa afar masjid ma gelaayo masjid makka iyo masjid madiina iyo masjid alaqsa iyo masjid utuur xadiiska waxaa soo wariyey imaam axmed sheekh albaanina waa saxiixinaya wuxuu odhanaya isnaadkiisu waa saxiix daahirkiisuna wuxuu ka hor imanayaa xadiidkan kale ee saxiixa ee tilmaamaya eh, inuu beled kastaba gelayo marka laga reebo makka iyo madiina calaa kulli xaal xadiiskaasi hadduu asaxo waxaa lagu xambaarayaa in laga reebaayo labada mawdice kale lagu daray labada masjid ee lagu daray laakiin daliil uma hayno in la ballaarinayo oo inta u dhowoo dhan aanu soo gelin gaayatu maa fi lamri waa in la yidhaahdo ku dara labadan beled iyaga waa haynay maka iyo madiina masjidnimada la sheegayna ma diidayso beledkii marka markaa ma diidayso maadaama nas ka ballaadhinaya masjidka la hayo calaa kulli xaal xadiiskaasina waa jiraa waan kolle isaa ku soo arooray sheekh albaani wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix madiina inay gariirayso waa laynoo sheegay oo alaasa rajafaa dabeedna marka gaal kasta iyo munaafiq kasta ay ka baxayaan xadiis kaloo tilmaamaya rucbiga dajaal ama argagaxa yacni markaa dajaal in laga badbaadinayo maka iyo madiina waa jiraa laakiin waxaa lagu xambaarayaa in looga jeedo cidda mu'miniinta ee ku sugan baa laga badbaadinaya marka waxyaalaha fitnada dajaal laga badbaadayana waxaa ka mid ah oo dadka muminiinta kaga badbaadayaan inuu markaa maka ku sugan yahay shakhsiga muuminka ahi ama madiine ku sugan yahay waa dhufays aanu markaa argagixiisa iyo fitnadiisa ugu soo gelaynin laakiin qofkii gaalka ama munaafiqa ahaa maka iyo madiina kama badbaadinayso dajaal ee waxay noqonaysaa inuu u baxo raaco waxaynu ka bilaabaynaa insha allahu tacaala xadiiska kun iyo siddeed boqol iyo shan iyo labaatan dabacdaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol iyo shan iyo konton وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته مغيرة بن شعبة وحويلي maa sa'ala ma weydiinin axadun qof ma weydiinin rasuula allaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay can iddajaali dajaal xaggiisa kama waraysanoo ma su'aalin aksara mima sa'altuh in ka badan intaan anigu nebiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam haddaan mukhiiro ahay bimacnaa waxaan ahaa ruuxa ugu waraysiga badnaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waraysigu ka waraysanaayo dajaal uu wax ka weydiinaayo wa innahu qaala lii wa innahu nebigu calayhi salaatu wasalaam qaala lii aniga wuxuu igu yidhi muqiira odhanaayo maa yaduruk maxaa ku dhibaya yani kuma dhibaayo walaha waa istifhaam bimacna nafyi ama layaha waa nafyi quman maa yaduruka dajaal ku dhibi maayo oo waxba ku yeeli maayo macnuhu waa isu tegaya mu'adduhu haddii la yidhahdo waa istifhaamun bimacna nafyi siiqadu waa su'aal laakiin macnuhu diid may u dhacaysa waxa weeye waxay noqonaysaa in markaa nafyigii ay markaa la macnato haddii la waa nafyi qumanna waa waadix wacda haddii markaa istifaam quman laga dhigo waan macno nafyi la siina waxay noqonaysaa maa yaduruka maxaa ku dhibaya arrinka markaa dajaal waxa ku dhibaya muxuu yahay ee mar walba su'aasha uga keenayse qultu waxaan idhi buuhi innahum yo annahum labadaba loo dabdiyey nusakha dabdinaya kordhigga dabdinaya shuraaxda qaarkoodna macnahaasa bay ku socdaane waxay noqonaysaa markaa inuu leeyahay waxay dhibaya annahum ay liannahum maxaa yeelay iyagu yacni dadku yaquuluuna waxay odhanayaan inna macahu jabala khubsin wa nahra maa dajaalla jirkiisa waxa ahaaday buur kimis ah wa nahra maa'in iyo marka eh, durdur marka biyo ah ayaa weheliya haddii marka innahum la yidhaahdo waxay noqonaysaa jumlo cusub bacda qowl hadday dhacdo waa la hoos dhigaa waa inna eh, laakiin marka eh, hadal qadaran yahay waa ka duwanti marka qultu innahum yaquuluuna waxaan idhi inahum yagu yaquuluuna kada saasay odhanayaan ama qultu waxaan idhi yadurunii waxay dhibayaa qadaran annahum ay liannahum maxaa yeelay yaquuluuna waxay odhanayaan iyagu dadku odhanayaan inna macahu dajaalla jirkiisa waxa ahaaday jabala khubsin buur kimis ah wa nahra maa'in iyo durdur bii ah iyadoo marka waxa weeye dee gaajo daran iyo wax ay jiraan ayuu marka waxaasna wataa qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam huwa ahwanu cala allahi min dalik huwa isagu dajaal ahwanu cala allaahi allah agtiisa waa kala liitaa min daalika yacni sidaa waa kala liitaa cibaaradan xoogaa ishkaal bay leedahay huwa ahwanu cala allaahi min dalik ma waxaa loo jeedaa waxaasi ma jiraanoo ma weheliyaan mise looma jeedo waxaan inay weheliyaan waa laynoo sheego axaadiista horeba waa ku soo aragnay laakiin muraadka looga jeedo culammadu laba siyood bay ku fasireen bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa yacni waa ka sahlan yahay inuu eh, ilaahay ka yeelo waxa uu gacmihiisa ku abuuraayo gacmaha dajaal mid mu'miniinta luminaya oo yaqiintoodii shaki gelinaya inuu sidaa ka yeelo arrinkaasi waa ka sahlan yahay oo ilaahay kama yeelaayo mid mu'miniintii iimaanka iyo yaqiinta ku sugnaa mid waxaweeye shaki iyo markaa waxaweeye dalaal markaa taasi ay u keensato oo taasi ay u sababto ilaahay ka yeeli maaye arrinkaasi waa ka sahlan yahay oo waxaasi ma noqonayaan aayad iyo calaamad ilaahnimadiisa caddaynaysa ilaahnimada uu sheeganaya dajaal aayad caddaynaysa noqon mayso saa waa loo fasira yacnii ha weheliyaan laakiin waxaasi waa wax markaa iska liita weeye oo aan mu'miniintii yaqiintii ka kaxaynaynin oo aan shaki gelinaynin oo aan mu'miniintii luminaynin ee yaqiintoodii iyo iimaankoodii bay muuminiintii ku sugnaanayaan waxaasna waxa weeye waxay u aaba yeelayaan ma aha oo waxa weeye aayad yacni u caddaynaysaa yacni waxa uu sheeganaya dajaal noqon mayso waa wax ka sahlan oo ka liita waayo waa ka shifan yahay yacni ceebtiisa bannaanka taalla inuu ceebaysan yahay oo maciib yahay oo cawaran yahay oo yacni marka waxyaalahaasoo dhan baa caddaynaya yacni markaa dacfigiisa marka waxa weeye qofka muuminkii waa garanaya markiiba inaan markaa wuxuu sheeganaya aanu ahayn waxaanna waxa weeye waxa uu doonaya inuu ku sugo wax u sugaya ma kaasi waa qawl qowlka labaad waxa weeyaan waa qowl odhanaya waxa uu wataaba waa wax takhyiil ah uu dadka moodsiinayo oo sixriya wax la mida ah ee xaqiiqo ma aha inay xaqiiqe noqoto waa wax ka sahlan yacni nahri xaqiiqi ah iyo khubsi xaqiiqi ah iyo janno xaqiiqi ah iyo naar xaqiiqi ah nin wata ma ahee waxani waa takhyiil dadka uu moodsiinaayo oo uu sixraayo indhahooda oo indha sarcaad u dhigayo laakiin wax jira ma aha taana ahlucilmiga qaarkood baa maray laakiin labada weji waxaa saxan wejiga hore alwajhu alawal aqwa wejiga hore ayaa qawisan oo saxan waxaani way jiraan ilaahayna wuxuu ugu yeelay dajaal wuxuu ugu yeelay imtixaanu markaysaga dadka ku imtixaanayo ibtilaa ayuu ugu yeelay layabluwannakum allahu bishayin min asaydi tanaaluhu aydiikum warimaaxukum liyaclama allahu man yakhaafuhu bilgaybi ilaahay cidduu doonu imtixaanaa dadkana marka horeba wuxuu abuuray ibtilaa iyo imtixaan aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala marka waxa weeye ibtilaagii bay ka mid tahay yacni markaa si muuminiinta ajarkoodu u weynaado yacni dadka xunxumina ay ugu sii lumaan oo dembigoodu usii farabato ayaa waxyaalaha la siiyey marka labada weji calaa kulli xaal alwajhu alawal ayaa fiican waayahay muttafaqun calayhi xadiiska bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay xadiiska kun iyo siddeed boqol iyo lix iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo sideed boqol iyo lix iyo konton wa can anasin radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam maa min nabiyin ila waqad andara ummatahu alacwara alkadaab nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam nebi ma jiro ilaa waqad andara ilaa walxaal qad andara uga digay mooyaane xaal uga digay mooyaane ummatahu ummaddiisa uga digay alacwara kii cawarnaaye alkadaaba beenawaaska ahaa ee beenta badnaa waa dajaal nebi kasta oo nebiyada ilaahay ka mida min aadama laga soo bilaabo ilaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam laga soo gaadhayo nebi weliba waa ka digay waxay uga digayeenna waxay tahay waa licidami fitnati fitnada dajaal weynaday weyntahay daraaddeed bay uga digayeen alaa innahu acwar nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam baraaruge dajaal waa cawaran yahay waa mid ila oo cawaran weeye wa ina rabbakum caza wajalla laysa biacwar wa inna rabbakum rabbigiin caza ilaahay isagaa haaliba wajalla isagaa weyne laysa biacwar mid cawaran ma aha maktuubun bayna caynayhi kafar waxaa ku qoran labadiisa indhood dhexdooda waxaa ku qoran kaafir baa ku qoran ama kafara ama kaafirun yacni marka ayaa ku qoran curuf ahaanna waxa weeye waa u sheegay xaraf xaraf ka fa ra laakiin markay noqoto marka waxa weeye in eh, sida qur'aankaba wakhtiyada qaarkood ay dhacdo rasmiga in marka qur'aanka la xadfi jiray alifka oo kaafir waqhtiyada qaar loo qori jiray in kaafka iyo fa'da iyo ra'da laysla xidhiidhiyo yacni sidii oo kale marka lagu socdo waxay noqonaysaa kaafir inay tahay riwaayaadka qaarkoodu sheegaya kaafir baa ku qoranna waa jirtaa oo dabeedna markaa waxawan yacni sheegaya biduuni alif kaafka iyo fa'da iyo ra'da bacdu ahlicilmi saasuu ku tawjiihiyey ama la yidhaahdo ficilnimadii baa laga tilmaamaya kafara waa gaaloobay mutafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkani wuxuu sheegayaa fitnada dajaal weynida weyntahay daraaddeed nebi kastaaba inuu ka digaayo ummaddiisa uga digaayo taasna waxaa laga qaadanayaa waxa sharka in laga digo isagaan weli xasilin oo dhicin ayaa laga sii digaa taasna waxay ka mid tahay tamaamu nusxiga naseexada dhammayska tiran bay ka mid tahay isagoo sharki aanu dhicin in laga digo intaanu dhicin oo la yidhaahdo waxaway sharka noocaasaa laga taxadiro ha la yska ilaaliyo yaa marka waxa weeye fitnadii dajaal in laga digaayo yaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa yacni waxa xune sharka ah in la aqoonsado si laysaga ilaaliyo oo masalan in la yidhaahdo dadka waxa wanaagsan bes lagu mashquuliyo dadka qaar baa waxay odhanayaan waxana shirkiya waxana bidcaa waxana caynkana war waxaa iska daaya waxaad tidhahdaa sidan baa sunnadii ah nebigu sidan buu sameeyey sidan buu yidhi sunnada unuu sheegay sidanaa tawxiidkii ah sidanaa saxdii ah sidanaa hanuunkii ah laakiin waxaa khilaafsan hanuunka iyo tawxiidka iyo iimaanka iyo sunnada iyo daacada waxaa khilaafsan waxaa waxba dadkaa ku mashquulin yacni bidcadu waa noocan iyo noocan oo intaas waxyaalahaas waa bidco yacni markaa saa iyo saasay bidca u tahay bidca caynkaasa oo bidacii markaysaa waxaa la daraaseeyo oo la barto oo dadka la baro si ay uga taxadiraan waxaa ka fiican bay dadka qaar odhanayaan in sunnada lagu mashquuliyo oo markaa tafaasiisha umuuraha la yska dhaafo sax maaha warkaas adiladu waxay inoo sheegaysaa wanaagga iyo khayrkana dadka in la amro oo loo sharxo oo loo sheego sharka iyo xumaantana dadka in loo sheego si ay uga taxadiraan dadkuna wanaaggii ma garan karaan oo si wanaagsan uma garan karaan haddii aynay sharkana garan yucrafu shayu bididdi shayga lidkiisaa lagu gartaa ya caraftu shara laa lishari walakin litawaqiihi waman laa yacrif ishara min annaasi yaqac fiihi xudayfat bnu yamaan muxuu yihi kaana annaasu yas'aluuna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam can alkhayri wa kunta as'aluhu can ishari makhaafata an yudrikanii dadku khayrkay nebiga weydiin jireen buu yidhi xudayfa odhanay ana sharkaan weydiin jiray buu yidhi anoo ka baqaayo in sharkaasi isoo haleelo ama inaan ku dhaco aan ka baqaayo sida riwaayada kale sheegaysa makhaafata an aqaca fiihi qur-aanka intee laynoogu sheegay waxyaalo shar ah oo laynoo sheegay waxaan inay kufri yihiin inay gaalnimo yihiin inay waxaweeye baatil yihiin yacni waxaweye intee laynoo sheegay maqaalaadkii gaalada ay yidhaahdeen baa laynoo sheegayaa gaaladii hore maqaalaadkii hadalladii ibliis ku hadlaa laynoo sheegayaa ee markaysaga lunsanaa shayaadiintu waxay odhanayaan baa laynoo sheegaya waxaa laynoo sheegayaa gaaladii waxyaalahay sameeyeen oo lagu gaalnimo xukminaayo la sheegaya inay gaalnimo tahay ama shirki tahay ittakhaduu axbaarahum warhubaanahum arbaaban min duuni illahi walmasiixa bna maryam laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha haalit halaaa yacni intee laynoo sheegayaa maqaalaadkooda kufriga hadda ma aragta waxaa laynoogu sheegaya waa maxay waa si looga taxadiro shubuhaadkooda inta lasoo yani raro ayaa laynoo sheegayaa inaan la raacin hadda maaragta wa ina ashayaatiina layuuxuuna ilaa wliyaa'ihim liyujaadiluukum wa in atactumuuhum inakum la mushrikuun ya markay yidhahdeen gaaladii quraysheed bakhtiga sow ilaahay ma dilin ku ilaahay dilay siduu xaaraan u noqda kaa idinku disheenna xalaal u noqda wa shubha shaytaaniya aayadda ku soo degtay wa ina ashayaatiina layuuxuuna ilaa awliyaa'ihim liyujaadiluukum shayaadiintu waxay u waxyoonayaan awliyadooda si ay idinla doodaan wain atactumuuhum inakum lamushrikuun waxaa laynoo sheegayaa ibliis yani markaa shubhada shaytaaniga uu ku hadlay ya shubha mudilla qaala ana khayrun minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin waxaa laynoo sheegayaa maqaalaadkii gaaladii hore ku hadleen ee ay rasuullada ugu jawaabeen ee nebiyada ugu jawaabeen waxay cuskadeen ee deliishadeen hadda maragta waxaa laynoogu sheegaya waa si laynooga digaayo taa iyo waxa la midkaaba laynooga digaayo waxaa laynoo sheegay ashyaa badan oo markaa laynoo tilmaamayo inay shirki tahay ya yacni qofka aan shirkigii aqoonsan oo garan yacni tawxiidkiina si fiican u garan maayo yucrafu shayu bididdi shaygalidkiisaa lagu gartaa ta kale maxaa isbarbar yaalla mu'miniinta maxaa lagu sifeeyey ya'muruuna bilmacruufi ya'muruuna bilmacruufi wa yanhawna cani ilmunkar ma aho keliya lama odhan yacni waxa wanaagsan bes u sheega waxnaa shirki ah odhannina lama odhan hadda maarta ajcaltanii lilaahi niddan suu nebigu ma odhan calayhi salaatu wasalaam yacni markaa macruufka in la amro waxa barbar taalla munkarka iyo xumaantana in la nahyo la reebo ta kale xumaantii haddaan dadka loo sheegin si ay uga taxadiraan waxay ku dhici karaan xumaanta iyagoaan garanay inay xumaan tahay shirkigii waxay ku dhici karaan iyagaan garanay inuu shirki yahay bidcadii waxay ku dhici karaan iyagaan garanay inay bidca tahay hadda maaragta yacni saas marka waxa weeye ayaa marka ka iman karta marka in la yidhaahdo yacni marka ishghalu nnaasa bilfikrati alsaxiixati can alfikrati albaatila sida dacawaadka qaarkood ay qaacido ka dhigteen dadka ku mashquuliya fikradda saxda ah ya oo waxaa kaga mashquulisaan fikradda qaldan waxaana bidca iyo waxaa iska dhaafa sidan sunnadii wey yeedhe bis ku kaafto intaa taasi ma saxno saxdu waxay tahay oo manhaju nabawi u ahaa manhajkii nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu wanaaggana amro xumaantana reebo xumaanta ka digo hadday dhacdo uu inkiro haddayna dhicin uu ka sii digo inuu caddeeyo waxa xun inay xun yihiin xalaashaiyo xaaraanta la kala caddeeyo waxaana xalaala waxana xaaraana waxaana shirkiya waxaana tawxiida waxaana iimaana waxaana kufri ah waxaana xaq ah waxaana baatil ah baatilka iyo xumaanta waxaa loo sheegayaa si looga taxadiro laysaga ilaaliyo oo aan loogu dhicin wanaaggana waxaa loo sheegayaa si loo qaatoo loola yimaado alaa innahu acwar wa ina rabbakum laysa biacwar dajaal waa cawaran yahay rabbigiinna ma cawara acwarka waxaa la yidhaahdaa ka il keliya le baa la yidhaahdaa marka wa inna rabbakum laysa biacwar waxay culammada ahlusunna waljamaaca ay ka deliishadeen allah in laba indhood u sugan yihiin waayo il keligii waxa weeye waa cawarun daahir waa cawarnaan markaysaa waxa muuqato weeye oo waadixa saas aawadeed allah waxaa u sugnaaday yacni laba indhood baa u sugnaaday oo aan indhaha khalqiga la mid ahayn kayfkooda iyo qaabkoodana aynaan garanayn sida laynoogu sheegay aynu rumaynayno ahlucilmiga qaarkoodna waxay ku soo naqliyeen ijmac ahlusunna waljamaca ay ku ijmacsan yihin isku waafaqsan yihiin bay bacdu ahlicilmi ay ku soo naqliyeen ya culamo badanna waxay sheegeen ictiqaadu ahlisunna waljamaca inuu yahay allah in laba indhood u sugnaadeen yani marka ictiqaadu ahli ahlisunnati qur-aanka waxaa laynoogu sheegay walitusnaca calaa cayni iyo biacyunina lafdiga cayn oo macrifo loo idaafeeyey iyo waxa weeye lafdiga acyun oo iyadana macrifo loo idaafeeyey faa'iidayn mayso inay diidayso labada indhood inay diidayso marka macna ahaanna way iswaafaqaysaa oo waxaa ku sugan marka cayn loo idaafaynaayo ulmutakallimka oo allah ku hadlay waxay ku dhacaysaa kullu maa sabata lilaahi min cayn wax kastoo allah u sugnaadoo caynabayay ku dhacaysa waayo isimka haddii macrifo loo idaafeeyo wuxuu faa'iideeyaa cumuum buu faa'iideeyaa cumuum ayuu faa'iideeyaa wa in tacudduu nicmat allah yacni hal nicmo loogama jeedo waa nicamka ilaahay oo dhan baa loo jeedaa kullu maa sabata lilaahi min nicma ayay ku dhacay waana qaacido culammadu ay sheegaan isimku hadduu mufrad yahay iyo hadduu jamac yahayba marka macrifo loo idaafeeyo wuxuu faa'iideynayaa cumuum buu faa'iideynayaa cumuum ayuu faa'iideynayaa biacyunina markuu allah yidhi markaana waxa ku sugan naada oo allah looga jeedo markii loo idaafeeyey oo jamcigaasina wahaa jamcu tacdiim ee aan loo jeedin in ilaahay cidi weheliso aan looga jeedin dee caynna waa la jamciyo acyun baa laga dhigay marka waxaa ku sugan munaasaba lafdiya iyo munaasaba macnawiya munaasabada lafdiga ku sugan waxay tahay jamciga in jamciga la waafajiyo ifraadkana ifraadka la waafajiyo bicayni calaa cayni iyo biacyunina macna ahaanna sida naadu jamcu tacdiim u ahayd ayaa acyunkuna jamcu tacdiim ay u tahay lagamana qaadanayo allah laba indhood wax ka badan inay u sugnaadeen taa lagama qaadanayo ee waxaa looga jeedaa jamcu tacdiim baa laga tilmaamaya jamcu tacdiim yacni marka ayaa laga tilmaamaya waayo jamciga waxaa loo isticmaalaa laba siyoodoo dee cid mutacadida oo cid weheliso iyo waxa weeye cid markaa la weynaynaayo labada siyood baa loo isticmaalaa culammada qaarkoodoo cabbiray allah cayn baa u sugnaatay ma aha inay diidayaan in indhaha ilaahay laba yihiin oo sida yad markay allah u sugayaan oo cibaaraadka qaarkood ay ku soo aroortay taasoo kale la midta waaladii nafsii biyadihi markuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam ama allah u yidhi tabaaraka aladii biyadihi almulk yacni yad waxaa loo idaafeeyey yacni markaa damiirka haadaab waa loo idaafeeyey ya oo allah u noqonayo marka waxay faa'iideynaysaa cumuum wa kullu maa sabata lilaahi min yad yacni markaa saasay markaa tan kalena ay la midtahy nusuusaha kalena waxay caddaynayaan gacmaha ilaahay in laba gacmood ay yihiin bal yadaahu mabsuudataan iyo lima khalaqtu biyadaya iyo wakiltaa yadayhi yamiin iyo adilada kale la midka marka calaa kulli xaal culammada marka ahlu sunno qaarkood oo cabbiray markaysaga markaa yad iyo cayn iyo waxay ka tilmaamayaan inay marka waxaweye ka nooc ahaan ka tilmaamayaan yacnii indhaha ilaahay u sugnaaday iyo gacmaha allah u sugnaaday eaynay uga jeedin niyad keli ah iyo yacni il keliya ah u sugnaatay muraadkoodu aanu ahayn yacni markaa saasaa muraadkoodu uu markaa u yahay wa ina rabbakum caza wajalla laysa biaxwar maktuubun bayna caynayhi waxaa ku qoran indhihiisa dhexdooda halkaa wejigaa waxaa kaga yaalla kaafir ama kafara waa gaaloobay ama kaafirun waa gaal waxaa axaadiis mutacadida ku soo aroortay nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaqra'uhu kullu muslim yaqra'uhu kullu mu'min waxa akhrinaaya qof kastoo muslim ah qof kastoo mu'min ah yaqra'uhu kullu mu'min min kulli kaatibin wahayri kaatib mid wax qori jiray iyo midaan wax qori jirin mid walba hadduu mu'minba yahay wuu akhrinayaa wuu garanayaa in markaa looga jeedo kaafir inuu gaal yahay ya halkaa wejigiisay gaalnimadu kaga taallaa umana baahna qofka markaa akhrinta uu akhrinaayo inuu qoraalka yaqaanno oo sadar wax ka akhriyo iimaanka basiiro u ah uu ku garanayo yaqra'uhu kullu mu'min min kulli kaatibin wahayri kaatib xadiis kale wuxuu sheegaya yaqra'uhu kullu muslim muslim kasta akhrinaya xadiis kale wuxuu sheegaya yaqra'uhu man kariha camalah waxaa akhrinaaya dajaal camalkiisa qofkii nacee karaahiyeysta ayaa akhrinaya yacni qofkii aan dajaal la jeeni ahayni ee ka soo horjeedaa ya ahluliimaankaoo dhammi waa wada garanayaan in markiisa markaa kaafir uu yahay oo halkaa ay kaga qoran tahay taasina waa calaamad weyn oo lagu garanayo bacdu ahlicilmi yacni waxa weeye inay yidhaahdaan kafara waxaa looga jeedaa kufrigiisa u caddaanaya wax ku qorani ma jiraan waa ta'wiil yani waayo mukhaalif lidaahir daahirku khilaafsan yahy haddii laysku qabto mas'alo ma daahirkeeda lagu xambaaraya mise daahirka wax khilaafsan baa lagu xambaaraya daliil u diidaya haddaanu jirin in daahirka lagu xambaaro asalku in daahirka lagu xambaaro wixii ka duwan daahirka waa inay jirtaa qariino ama daliil caddaynaya insaan looga jeedo haddii taa la waayo alaslu an yuxmala cala adaahir marka waa xaqiiqatu taawiil bay taasi noqonaysa inla wax ku qoranba ma jiraanbe waxaa laga tilmaamayaa waa ay iska garanayaan basiiradooday ku garanayaan inuu gaal yahay hada khalad qaraa'inta ku lamaanba weliba sii caddaynaysa in loo jeedo qoraal yaqra'uhu kullu muslim yaqra'uhu kullu mu'min min kulli kaatibin wa hayri kaatib yaqra'uhu man kariha camala haddamaarata oo weliba higaadiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam kafara yani waxa weeyaan saasuu u sheegay ama kafara xadiidka kun iyo siddeed boqol iyo toddobiyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol iyo toddobiyo konton wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam alaa uxadisukum xadiisan can iddajaali maa xaddasa bihi nabiyun qawmah rasuulku sala allahu aleyh wasalam waxau yidhi alaa uxadisukum ma idinka warramaa xadiisan xadiis ma idinka warramaa iyo war can iddajaali dajaal xadiis ma idinka sheegaa oo ma idinka warramaa xadiiskaasoo maa xaddasa bihi nabiyun qawmah xadiiskaasoo nebi aanu u sheegin oo uga warramin qowmkiisii yacni iyagoo nebiyadu ka wada digay dajaal haddana war aan nebiyadii kale sheegin oo ziyaado ah yaa maydiin sheegaa innahu acwar dajaal waa cawaran yahay ilbuu yahay wa innahu yajii'u macahu bimihaali jannati waannaar wa innahu yajii'u wa innahu dajaal yajii'u waa imanaya macahu la jirkiisa xaaluu ahaaday ee bimihaali aljannati waannaar janno iyo naar wax la midii iyagay weheliyaan ayuu markaa imanaya nusaha qaar macahu waa ka tegayaan walkhatbu sahlun wa inahu yajii'u bimihaali aljannati waannaar baa markaa macnuhu dhacay wa inahu dajaal yajii'u waa imanaya bimihaali aljannati waannaar buu la imanaya wa inahu dajaal yaji'u waa imanayaa macahu bimihaali jannati wannaar xaalu la jirkiisa ahaaday jannada iyo naarta wax la midi ay weheliyaan ayuu imanayaa faalatii yaquulu inaha aljanna tuu odhanaayo waa jannadii uu odhanaayo oo janno ku sheegayo hiya annaar naar weeyi muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sheegay ziyaadatu taxdiir digitaan dheeraada ah oo nebiyadii hore aynay samaynin oo iyagoo nebiyadu ka wada digay ayaa haddana shay aynay sheegin waxyaale aynay sheegin nebiyadaa hore ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u sheegay maadaama cidda dajaal soo haleelaya ay tahay ummatu muxammed ummaddii nebi maxamed loo soo diray maadaama uu soo haleelaayo yacni marka ayaa taxdiir ziyaado ah nebigu samaynaya oo cilmi dheeraada looga sheegay dabeedna taxdiir dheeraad ah oo ka dheeraada nebiyadii hore waxay kaga digayeen ee ku sheegayeen ee ku tilmaamayeen yacni tafaasiil ka dheeraadoo ayna iyagu sheegin ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay ziyaadatan fi taxdiir wuxuu sheegay laba shay kow inuu cawaran yahay laba janno iyo naar wax la mid ahoo la misaal ah inuu wato ta uu jannada ku sheegayana inay naar tahay ya ta uu naarta ku sheegayaana inay janno tahayna waa laga fahmaya axaadiistii horena waa ku soo aragnay saas aawadee nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii midkiin la kulmo tuu naarta ku sheegaya isku tuura jannay u noqonaysaa waxna yeeli mayso weliba xadiis la soo wariyaa sheegaya qofka markaa isku tuura ama yacni markaa gala tuu jannada ku sheegaayo yacni markaa dembigiisiina waxaweye waa ku waajibaya oo dembigiisii waxaweyan waa haysanaya tuu jannada ku sheegaya ruuxii gala amaa tuu naarta ku sheegaya qofka gala xataa dembigiisa waa laga tuuraya maa nebigu wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam tuu dajaal ku sheegayo inay naar tahay dadkana u tusaayo inay naar tahay taa isku tuura haddii laysku tuuro amarkii nebigana waa la qaatay calayhi salaatu wasalaam fitnadii dajaalna waa laga badbaaday cidda amarka nebiga qaadatay watuu dabka ku sheegayay ee naarta isku tuurtaa fitnadii dajaalna waa ka badbaadayaa ajar weynna waa helaya xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wa can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuul allahi sal allahu aleyh wasalam dakara adajaala bayna dahranay innaas cabdulahi ibni cumar waxa uu sheegay in rasuulku sala allahu alayh wasalam dakara dajaala dajaal uu sheegay bayna dahraanay innaas dadka dhexdooda ayuu ka sheegay dajaal fa qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam ina allaha laysa biacwar allah ma cawara allah ilma la'a indhihiisuna ceeb ma leh ala ina almasiixa addajaala acwaru alcayni alyumna baraaruge e masiixu dajaal waa beenawaaskii weeyaane shaytaanka ahaaye beenta badnaaye acwaru lcayni alyumnaa isha midig waa cawaran yahay isha midig waa cawaran yahay ta bidix buu wax ka arkayaa ta midigi laakiin waa dam waxba ka arki maayo kaanna caynahu cinabatun daafiya waxaad mooddaa ishiisu inay tahay cinabatun xabbad cinab ah oo daafiyatun soo baxsan yacni sidaa inay tahaad mooddaa yacnii daafiya waxaa loo jeedaa baariza waa soo baxsan tahay yani meesheeda waxaad moodaa inay hore uga soo baxsan tahay waana markaa dam oo waxba ka arki maayo muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa dajaal inuu cawaran yahay inuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam rabbina aanu cawarnayn marka waa calaamad bayina oo lagu garanaayo inaanu rabbi ahayn waayo rabbi ma cawara ceebna rabbi ma laha marlabaadkana dee rabbi makhluuqaadka ma shabaho mar saddexaadkana rabbi adduunyada laguma arko tacallamuu annahu lan yara axadun minkum rabbahu xataa yamuut sida xadiiska muslim saxiixa ku soo wariye sheegaayo waxaa barataan oo aqoonsataan tacallamuu annahu lan yara axadu minkum rabbahu xataa yamuut midkiin inaanu rabbigii arkayn ilaa u dhinto inaanu rabbi arkayn sidaa ogaado aqoonsado garta dajaalna waxaa lagu arkaya fi dunya marka calaa kulli xaal yacni marka dajaal saasaa arrinkiisu u kashifan yahay oo baatilkiisu u cad yahay xadiidkani wuxuu sheegaya acwaru lcayni alyumna xadiis kale waxaa ku soo aroortay acwaru lcayni alyusraa isha bidix buu cawaran yahay baa xadiis kalena ku soo aroortay xadiiskaa kalena muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskanna wuxuu sheegayaa isha midig ayuu cawaran yahay ahlucilmigu masaali kala duwan bay ka mareen bacdu ahlicilmi xadiiska saxiixaynkay arjaxeen oo waxay yidhaahdeen ka kale waxaa lagu xambaarayaa waham iyo wax la mida inay tahay weliba xadiis kaleoo soo aroorayna waa jiraa oo sheegaya acwaru alcayni alyumna aw ilyusraa isha midig buu cawaran yahay ama isha bidix buu cawaran yahay marka culammada qaar waxay mareen sida saxiixi inay tahay inuu isha midig cawaran yahay waana sida abulcabaas alqurtubi sharaxa saxiixu muslim siduu maray weeye oo wuxuu yidhi acwaru alcayni alyumna hada huwa saxiixu haada huwa asaxiixu almashhuur inuu isha midig cawaran yahay waa sida saxiixa ee caankaa weeye riwaayo kalena waxaa ku dhacday buui wawaqaca fii riwaayatin waxaa ku dhacday alyusra wa kaannahu waham waxaanad moodaa buu yidhi in markaa wahm yahay khalad dhacay inuu yahay oo ruwaadda qaarkooda ay markaa arrinkaa qaldeen sida abulcabaas alqurdubi markaa uu maray ayaa xaafid ibnu xajar alcasqalaani laftiisu markaa uu sheegay oo wuxuu arjaxay riwaayada saxiixaynka bukhaariiyo muslim ay isku waafaqeen waayo xadiiskan bukhaariiyo muslim baa labaduba soo saareen ya acwaru alcayni alyumna waa mutafaqun calayhi amaa riwaayada sheegaysa acwaru alcayni alyusraa muslim baa la gaar noqday fii saxiix muslim waa ku taalla laakiin bukhaariiyo muslim iskuma waafaqin xagga tarjiixa marka la eegana xadiidka bukhaari bukhaariiyo muslim isku waafaqeen waa ka xoog badan yahay min xaysul aslu xadiiska markaa muslim la gaar noqday tarjiix marka la sheegaayo waxaa la arjaxayaa ka saxiixaynka la arjaxaya ka saxiixaynka la arjaxaya sidaa marka waxa weeye culammada marka arjaxay xadiiska saxiixaynka waana sida ibnu cabdilbarna uu iishay marka ahlucilmiga qaarkood waxay marayaan ariiqaasay marayaan ahlucilmiga qaarkoodna waxay dooneen inay labadaba jamciyaan oo waxay yidhaahdeen jamciga muqadam ka ah tarjiixa oo waa in markaa waxaa la jamciyaa waljamcu waajibun mata maa amkana ila falilakhiiri naskhun buyina waayo jamciga waa icmaal lidaliilayni macan markaa saas aawoodee qaadi ciyaad wuxuu ku jamciyey yacni acwarka illa'aantana waa la yidhahdaa ceebtana waa la yidhaahdaa marka labadiisa indhoodba way ceebaysan yihiin laakiin midna waxa weeye cawarkeedu wuxuu noqonayaa cawar dhammaystiran oo kaamilah oo inay damto aan waxba ka arkayn midna cawarkeeda ceeb baa ku sugan laakiin waxbuu ka arkaya ya nooc cawaraa ku sugan laakiin cawarka marna illa'aantaa la yidhaahdaa marna ceebtaa la yidhahdaa marka waxa weeye isha kalena calaa kulli xaal iyadoo wax ka arkaayo ayay haddana ceeb leedahay oo nooc ceebi ay ku sugan tahay ishaa lafteeda jamciga caynkaas lagu jamcinayo qaadiciyaad uu maray waa sida nawowina wanaajistay oo uu yidhi marka waxa weeye huwa fii nihaayati min alxusni yacni wanaagga halka ugu dambaysay ka joogtaa yacni jamcigaas halka culamo kale ay odhanayaan waa ta'wiil baciid ah sida abulcabaas alqurtubi waxau odhanayaa waa ta'wiil baciid oo takalluf ku jiro saas yadaa buu odhanaya calaa kulli xaal towjiiha culammadu labada maslako ee kala duwan ayay markaysa waxaa ka mareen labada tariiq ayay marka waxa mareen labaduba marka waxa weeye waa yacni suuragal haddii waxa weeye la yidhaahdo labada marka waxa weeye siday u kala xoog badan yihiin dee shaki waxaan lahayn inay xoog badan tahay yacni xadiiska ku soo arooray acwar lcayn yumnaa yacni taas inay xoog badan tahay shaki kuma jiro jamciga kalena calaa kulli xaal kolle dee jamac culammada ka mida maray waana markaysa waxaa muxtamal weeye xadiidka kun iyo siddeed boqol iyo sagaaliyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol iyo sagaaliyo konton wa can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal laa taqumu saacatu xataa yuqaatila almuslimuuna alyahuud rasuulku sala allahu aleyh wasalam waxa uu yidhi laa taquumu saacatu kici mayso qiyaamadu xataa yuqaatila almuslimuuna alyahuud ilaa muslimiintu ay la dagaalamaan yahuud ay la dagaalamaan waxay la dagaalamayaan yahuud xataa yakhtabi'a alyahuudiyu min waraa'i alxajari waashajar ilaa yuhuudigu isku qarinaayo ku gabanaayo dhagaxa iyo dhirta dabadooda uu ku gabbanaayo oo ku dhuumanayo fayaquulu alxajaru waashajaru yaa muslimu haada yahuudiyun khalfii fayaquulu alxajaru wuxuu odhanayaa dhaguxu iyo washajaru dhirtu waxay odhanayaan yaa muslimu muslimow waa nakira maqsuuda yacnii muslim mucayanay ku dhacaysaa marba muslimka u dhow ayay ku dhici yaa muslimu muslimkanow haadaa kan yahuudiyun yahuudi weeye yaa khalfii dabadayda mid ku sugan weeye ama wuxuu yahuudi yahay khalfii xaaluu dabadayda ku sugan yahay ama leeyahay waa khabarun bacda alkhabari haadaa kan yahuudiyun waa yahuudi khalfii dabadayda mid ku sugan weeye tacaala faqtulhu tacaala kaalay oo faqtulhu yahuudiga dil ila algharqada dhirtoo dhan baa sidaa odhanaysa ila algharqada geedka kharqadka la yidhaha marka laga reebo fa innahu geedka qarqadku min shajar alyahuud dhirta yahuuddu ka mid ahaaday oo isagu markaa yahuudda ma ka shifaayo oo ma sheegaayo muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkani wuxuu ka warramayaa waxyaalaha calaamaadka qiyaamada ka soo horreeya wax ka mid uu sheegayaa calaamaadka qiyaamaduna waa fara badan yihiin waxaa ka mid a ah calaamaadka qiyaamada inay muslimiintu yuhuudda la dagaalami doonaan yuhuuddana la jebin doono ay gabasho geli doonaan dabeedna markaa la tatabuci doono dabeedna markaa dhagax kasta iyo geed kastay ku gabbadaannaa uu kashifaayo oo uu hadlaayo oo uu markaysaga odhanaayo yuhuudi baa igu gabanaya kaalay dil uu sidaa odhanaayo marka laga reebo geedka qarqadka la yidhaahdo geedka qarqadka la yidhaahdaa waa geed yacni markaa dhirtan qodaxda leh ka mida kollay markaa xagga iyo shaam waa ka baxaa madiine lafteeda waa ka baxaa oo dee baqiiculkarqad baa la odhan jiray meeshu qarqad bay lahayd yacni markaa xabaalaha madiine markaa meesha lagu aasay baqiiculkarqad ayaa markaa la odhan jiray marka nawaaxigana waa ka bixi jiray marka waa geed qodxanya leh yacni markaa weeye geedka caynkaasa weeyaan geedkaasi isagu ma sheegaayo geedkaasi sheegi maayo waxaa la yidhahdaa dee aad bay u beeraan baba la yidhi geedkaaso yaa aad bay u beeraan waagii hore yuhuuddu may lahaan jirin meelay ku urursan yihiin waxaanay ahaan jireen marka waxa weeye yacni qaar aan weligood dowlad yeelan yacni wakhtigii nebiga laga soo bilaabo ilaa beri dhoweyd laga soo gaadhayo markii gaaladii markaa reer yurub ay u sameeyeen markaa dowladda ay u sameeyeen oo falastiin ay dejiyeen xooggana markaysa markaa ay arrinkaa ku fuliyeen ilaa wakhtigaa laga soo gaadho wax dowlada may lahayn dadka kaley ku hoos noolaayeen ama nasaara ha ku hoos noolaadaan ama muslimiin ha ku hoos noolaadaan yacni sidaasay ahaan jireen sidaas ay ahaan jireen hadda marka waxaa weeye wakhtigii dhowr iyo afartankii markii dowladdaas loo sameeyey laga soo bilaabay markaa tajamuc sameeyeen meesha loo soo guray oo loo soo daadgureeyey alle isugu habar wacdeen isugu yimaadeen qaaraadka adduunyada laga soo guray halkaasaa lagu ururiyey ya laakiin wixii ka horreeyey wax markaa dowladay lahaayeen ma jirin marka waxaa la yidhahdaa culammada qaarkood markay xadiidkanoo kale arkaan way yaabi jireen war nimankan lala dagaalamayo ma niman shadara madar oo saa u kala tafaraaruqsan oo yacni qaaraadka adduunyada iyo beledada ku filiqsan oo wax awoodayo waxba aan lahayn iska magan ah meel walba ma nimankaasaa lala dagaalamaya waa la yaabi jiray odayaashii waaweynaaye dee markiisaa waagii hore dee markaysaa yaman iyo xagga cadan iyo tegi jiray waxay garanayaan markiisa markaa iyagoo yuhuudda markiisa markaa yaman lagu dhibaateeyo ya caruuraha yar wakhtiyada qaarkood markiisa markaa timahan dheere halkanaay yani markaasaa usoo daayaan ay jiidaan wakhtiyada qaarkood markaysaa candhufta wejiga lagaga tufo dabeedna saa intuu u ayuu odhan jiray farajallaa qariib ya wuxuu samayn karaa ma jira candhufta insaa iskaga masaxaan ayuu odhan jiray farajallaa qariib wakhtiyada qaarkood meherad yar intuu samaysto oo dee markaysaa wax iibinayo ayuu markaysaa waxaa mid intuu markaa e, kusoo soo kaajo yacni caagad yar ama markaysaga maqorofad yar ayuu idhahaa sabax alkhayr markaas sabaxa nuur nacala kugu yaalo markaas waxba ku saydhiya macal wuxuu iibinayay isagoo dhanba wax badan bay soo mareen oo dhibaataa farjalla qariib bay iska odhan jireen ya xaalaadka noocaasa jiri jireen marka dee waxay noqotay inay markaysa marka wixii ka baxaan oo hadda markaysaga dulmigii wax ka daran ya yacni marka iyaguna ay ku kacaan xasuuq yacni marka waxa weeye ay xasuuqayaan dadkii aa in wax alla waxay aaba aabayeelayn ayna jirin ay marka waxay sameeyaan hadda ma aragta marka e, iyaguna awood daatiya meesha kuma haystaan waxay ku haystaan awoodda reer galbeed oo dhan ay la berber taagan yahay hadday maraykan tahay iyo hadday reer yurub tahayba taasay ku haystaan markii horena iyagaa meesha dejiyey hadday iyagu markaysa garabkooda ka baxaanna yacni waxa weeye ma ma sii joogayaan oo ma sii jirayaan waxay ku joogaan cududda maraykan iyo reer galbeed bay ku joogaan iyagaana u ballanqaado yidhi annagaa dowlad idin dhisayna oo idin samaynayna takdiidka waxa la dejiyey konton sano ka hor qabla khamsiina sana muddo konton sanaan idinku dhisaynaa dowlad baa la yidhi xaggaanu idinka dhisnaa ikhtiraaxyadii baa meelo kala duwan yacni la sheegsheegay ma yukrain baanu idinka dhisnaa ma falastiin baanu idinka dhisnaa xataa waxaan maqlay in ikhtiraaxyada soomaaliya ku jirtay ya laakiin yagaa waxay doorteen filistiin in looga dhiso taariikhaha hore markaysaa meesha ay marka waxaweeye dugsanayeen daraaddiid taariikhahaasna de waxba uma uguma sugna ya yaani dhulka ilaahay cidduu doona u dhaxal siiyaa iyaguna waa jirtaa dhulkan inay soo mareen yacni reer banu israa'iil marka laga eegaayo laakiin cidda soo martay mu'miniin bay ahaydee gaalo may ahayn iyaguna waa gaalo mu'miniinta uga xaqnimo badan yacni carabbana dee uga horraysay yani iyaga laftooda yani marka carab baa ugu horraysay markii dambena waxa weeye dee muslimiin baa markaysaa dhulkan qabsado beled islaam bay markaysaa waxay noqotay yacni nebiyadii horea joogi jiray oo kadaa iyo reer banu israa'iilkii mu'miniinta ahaabaa ku noolaa iyo waxyaalahaasi xujo u noqon mayso xujo yacni uma noqonayso naxnu axaqu bimuusa minkum waatuu nebi maxamed yidhi calayhi salaatu wasalaam annagaa muuse idinka xaq leh maaha inay xaq ku leeyihiin oo ismu tafdiil loo laqbaynaayo waxaa la odhanaya ismu tafdiil huna laysa calaa baabi ismu tafdiilku halkan baabkiisii maaha baabkiisii ma aha annaga muuse u xaqile idinku u xaq uma lihiin maadaama a kufrideen oo markaysa marka waxaan diinkii a ka baxdeen saxda ahaa oo gaalo a noqoteen yacni wax xaqa iyagu marka waxba kuma marka tanna waxa weeye bushaaro oo in mustaqbalka islaamku leeyahaa laga qaadanayo almustaqbalu lilislaam waxaa jira wucuud badan dadka qaarkood ba xoogaa niyad jaba markay arkaan gaalo siday u calanwallaynayso ee awoodday kasbatay yacni waxa weeye waxay samaynayaan ayaa laga yaabaa dadka qaarkood inay niyad jabaan in la niyad jabo ma aha waa in la sabraa waa in marka waxa weeye farajka yacni waxaweye lagu bushaaraystaa farajka imanaya fa inna maca alcusri yusran inna maca alcusri yusraa ballanqaadada nebigu calayhi salaatu wasalaam ballanqaaday oo nasriga ku ballanqaadiyo guusha iyo in markaa waxa beledada gaalada la furanayo waa in lagu kalsoonaadaa la rumeeyaa ya wuxuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xataa roome in la furan doono muslimiintu ay furan doonaan ballanqaadada nebigu ballanqaadee sheegay ayay ka mid tahay waana wacdiyada dhiman ee soo socday ka mid tahay waxaa laynoo sheegoo nebigu sheegay yacni islaamnimadu inay gaari doonto maa balaqa alleylu wannahaar inta habeenka iyo maalintu gaadhaan yani arladoo dhan inuu gaari doono yacni guri kastaba inuu geli doono waa laynoo sheegay ballanqaado badan baa soo socda marka farajku waa badan yahay saas aawadeed waa in lagu dadaalaa un shareecada in lagu dheganaado oo niyadjabka la yska ilaaliyo yacni taas waa in lagu dadaalaa oo ruuxu markaa isagoo shareecadii ku qumman oo diinkii ku dheggan waa in geeridu u timaadaa waa in marka waxaa weeye aanu yani niyad jabin ee uu markaysa markaa rajada yani markaa rajo ku sugnaadaa oo yani markaa uu sabraa wacdiga ilaaha iyo rasuulkiisu inuu dhab yahay oo dhacayo waa ynu ku kalsoonaadaa oo rumeeyaa saas yadaa weeye gaalna waa jabi doonaan yacni goortay noqon doontu maynaan ogayn laakiin waxa way waa jabi doonaan dagaalkan laynoo sheegaayo inay markaa muslimiintu inay yuhuud la dagaalami doonaan waa aakhiru zamaanka yacni waa wakhtigii markaa soo socda weeye oo aakhiru zamaanka ah weeye yani wakhtigaasaa lala dagaalami doonaa markaasna waxa in ay jabi doonaan markaasa waxaweeye sidaas yahuuddii yani loo jebin doonaa marka taasna saas yadaa weeye marka waynaan laga shakin wacdiyada nusuusta ku soo arooray iyo ballanqaadada laynoo sheegay waa inaan laga shakin waana in la ogaada almustaqbalu lilislaam xadiiska kun iyo siddeed boqol iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo iyo sideed boqol lixdan wa canhu bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abu hurayra radia allahu canhu qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxauu yidhi waaladii nafsi biyadih waxaan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku sugan tahay laa tadhabu addunya adduunyadu tegi mayso xataa yamura arajulu bilqabr ilaa ninkuu soo maraayo xabaal soo maraayo oo fayatamarraqa calayh uu ku gelgelimaysanayo xabaashii wayaquulu odhanaayo yaa laytanii kuntu makaana saaxibi hada alqabr yaa laytanii alla jeclaan lahaaya kuntu makaana saaxibi hada alqabr qabrigan saaxiibkiisa ee meeshiisa maan ku sugnaado oo bimacnaa meeshan qabriga qofka ku jira yacni halkanoo kale maan anigu ku jiro waa tamanni uu tamanniyahay ama jeclaan lahaaya allamaan halkan ku sugnaado ama jeclaan lahaaya inaan markiisa waxaa qabrigan qofkani ku jiro inaan makaankiisa anigu ku sugnaan lahaa jeclaan lahaayo aan anigu xabaasha ku jiri lahaa walaysa bihi diin yacnii diinna kuma sugno oo sabab diiniyi ku xambaari mayso inuu sidaa yidhaahdo maa bihi ila albalaa kuma sugna balaayo mooyaane wax kale kuma sugna bimacnaa balaayo adduunyo aawadeed buu u tamaniyayaa geeridoo u jeclaysanayaa inuu dhinto maa bihi ila albalaa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqeen xadiidkani wuxuu sheegayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ka warramay inaan adduunyadu tegayn ilaa masaa'ibka iyo dhibaatooyinka adduunye dhacaya daraaddeed dadka qaarkood ay jeclaystaan inay dhintaan oo tamanniyaan geerida sabab diiniya oo diinkoodii inay fitno uga baqeen inay markaa u tamaniyayaan geerida ma aha ee waxay u jeclaysanayaan waxay tahay masaa'ibta adduunyo iyo dhibaatooyinka adduunyo jira ayay sodhanayaan ma adduunyadanba ka tagtaan oo dhimataan oo ay ka jeclaysanayaanba geerida ka jeclaysanayaan ta noocaas inaynay bannaanayn waa la garanayaa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa reebay laa yatamanayanna axadun axadun ilmowta lidurrin nazala bihi aw kama qaal qofna yaanu oo jeclaysanin geeri yaan u jeclaysan dhibaato ku soo degtay daraaddeed yaanu u jeclaysan dee marka waxa weeye yaanu is odhanin maa maadimati hadduu ka fursan waayo ha yidhaahdo allaahuma axyinii maa kaanat ilxayaatu khayran lii wa tawafanii ida kaanat ilwafaatu khayran lii hadduu ka fursan waayo ha yidhaahdo ilaahay ow inoole muddada noloshu ay khayr ii tahay ilaahay ow i oobso idil muddada geeriduna ay markaa i tahay yacni khayr ii tahay marka hadday noqoto inuu markaysagaa tamaniyaayo o jeclaysanayo yacni markaa si sariix ayaanu odhan ilaahay ou idile dee noloshu u khayr badan tahay baa laga yaabaa ee ha yidhaahdo ilaahay ou inoole muddada noloshu ay khayr i tahay sidaa ku ducaysto amaa ducada markaysaga ay ku ducaysteen nebiyada qaarkood amaba markaysagaa laynoo sharciyey inuu ku ducaysanno oo ah markaa tawafiga markaysaa markaa xaal muslim la yahay in ilaahay laga baryaayo in la dhinto taasi waxa weeye ma aha in la jeclaysanayo geeridii ee waxaa markaa la jeclaysanayaa xaaladdaa in lagu dhinto goortii la dhimanayaba tawafanii musliman muraadka looga jeedaa waxay tahay hadday dil ma aha goortaadii dilaysaba goor kastaaba ha noqotee waxaad ii oofsataa oo nafta iga qabataa anigoo muslim ah ama ha dhowaato ama ha dheeraato marka taasi waxa weeye kama hor imanayso yani xadiiska diidaaya tamaniga geerida la tamaniyayo diidaya kama hor imanayso marka waxaa laga tilmaamayaa masaa'ibta adduunye jirta daraaddeed iyo masaa'ibta dhacaysa in dadka qaarkood ay geerida jeclaysanayaan yaa laytanii kuntu makaana saaxibi hada alqabr walaysa bihi diin waxaa loo jeedaa arrin diiniyo ku xambaarayo u sababaya inuu geerida jeclaystaa ma jiro uu isleeyahay diinkii baa lagaa fitnayn doonaa ama khalal baa kaaga iman doona ama diinkaa lagaa saari doonaa ama wax la mida ou isleeyahay sidan inaad ku dhimato ayaa markaa ku fiican laakiin wuxuu u tamaniyayaa balaayooyinka iyo masaa'ibka adduunya daraaddeed ayuu u tamaniyaya xadiidka kun iyo siddeed boqol iyo koob iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol iyo koob iyo lixdan wa canhu bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abu hureyre radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam laa taquumu asaacatu xataa yaxsila alfuraatu can jabalin min dahab rasuulku sala allahu aleyh wasalam waxau yidhi laa taquumu saacatu ma kacayso saacaddu ama qiyaamadu xataa yaxsila alfuraatu ilaa uu faydo muujiyo webiga furaat can jabalin buur min dahabin dahaba buur dahaba ayuu muujinayaa oo bimacnaa biyuhu intay meel ka kala tagaan amaba biyuhu markaysa markaa ay ku yaraadaan ayaa waxaa muuqanaysa buur dhan oo iska dahaba yuqtatalu calayh buurtaa dahabka oo ysku laynaayo fayuqtalu min kulli miatin tiscatun wa tiscuun fayuqtalu waa la dili doonaa min kulli mi'atin boqol kasta waxaa laga dili doonaa tiscatun wa tiscuuna sagaaliyo sagaashan baa laga dili doonaa tiscatun wa tiscuuna sagaaliyo sagaashan baa laga dili doonaa mid keliyaa badbaadaya boqolkii kasta markay dadku isku laayaan dahabkaas fa yaquulu kullu rajulin minhum wuxuu odhanayaa nin kastoo ka midii lacallii an akuuna ana anjuu waxaan rajaynayaa inaan noqdo anigu ka badbaadaya sidaasaa mid waliba odhanaya wuxuu is leeyahay ha ka tegin yacni wax ka qaado dahabkan kii badbaadayeyna adiga ayuu noqon doonaa wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd yuushiku waxay u dhowdahay an yaxsira alfuraatu inuu muujiyo faydo alfuraatu webiga furaat can kanzin khasnad min dahabin dahaba faman xadarahu ku kastooo soo xaadira meeshaas falaa ya'khud minhu shay'a waxba yaanu ka qaadanin naftiisa dhaqaale u dhaqaalaysanayo daraaddeed oo iska ilaalinaayo dilka wuxuu ka qaatay ayaanu jirin muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay xadiiskanna wuxuu ka warramayaa waxyaalaha marka dhici doona aakhiru zamaanka ayuu ka warramayaa marka calaamaadkii qiyaamaday noqonayaan tan iyo ta horeba xadiiskii hore aynu soo aragnay laftiisu dee calaamaadkii qiyaamadu ka mid yahay maadaama la laa tadhab addunya yacni markaasaa laga hormariyey waxay noqonaysaa min calaamaati saaca in laga tilmaamayo tanna waa saasi laeg laa taquumu saacatu xataa yaxsila alfuraatu can jabali min dahab furaat waa webi marka xaggaa iyo turkiga ka yimaada ciraaqna soo mara marka waa webi weyn weeye webi weyn weeyaan kollay da way iskaga badan yihiin macaadinta iyo dahabada iyo waxyaalahaasi kolley way iskaga badan yihiin xagga turkiga iyo aad bay ugu badan yihiin dhadhowd waa kuway lahaayeen wax fara badan oo dahaba ah, la arka oo la helay marka qaar baa yidhi toloma waxaa la gaadhay wakhtigii furaat markaysaga buurta dahabkaa soo saari jiray inkastoo aynay ahayn webiga meesha laga helay ayna marka ahayn xataa gariiradan badan ee markaysa markaa ka jira waxa weeye waa macaadintaas markaysa marka weeye gariiradaas marka webiga furaat ayaa wuxuu muujin doonaa faydi doonaa buur dhan oo dahab ah dadku waa isku laynayaan markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay boqolkii kastaba in sagaal iyo sagaashan la dili doono qof quraa ka hadhaya boqolkii kasta waa min kulli mia ya markaasaa haddana waxa weeye qof waliba wuxuu is odhanayaa waxaan rajaynayaa ka badbaadaya aniga inuu noqdo hadda boqolkii kastaba sagaal iyo sagaashan baa la dilayaa baa layidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa wuxuu ugu nasteexeeyey kii soo xaadiraa meeshaa goobtaa joogaa waxba yaanu ka qaadanin falaa ya'khud minhu shay'a marka waxay ka mid tahay iyaduna calaa kulli xaal calaamaadka saacadda ama qiyaamada ayay ka mid tahay xadiiska kun iyo siddeed boqol iyo labiyo soddon wa bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abu hurayre qaala inuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanay yatrukuuna almadiinata calaa khayri ma kaanat yatrukuuna dadku waa ka tegi doonaan almadiinata madiinay ka tegi doonaan waa madiinatu rasuul sala allahu aleyh wasalam calaa khayri maa kaanat xaaraadkeeday ugu wanaagsanayd ee ugu khayrka badnayd bay ka tegi doonaan yani waxaa loo jeedaa khayrka yani marka adduunyo laa yakshaaha ila alcawaafi laa yakhshaaha yacni ma joogayo ma daboolaayo bimacnaa kuma sugnaanayo madiina ila alcawaafi dugaag iyo shimbiraha mooyaane wax kale ku sugnaan maayaan yuriidu wuxuu u jeedaa cawaafiya asibaaci waatayr yacni waxa weeye dugaagga iyo shimbiraha loo jeedaa alcawaafi waxaa loo jeedaa waa kuwa risiqa dalbaaya ama wax dalbaaya marka waxa weeye ictafaytu marka la yidhaahdo waxaa laga tilmaamayaa ay talabtu macruufahu macruufkiisaan dalbay oo doonay marka alcawaafi waxaa loo jeedaa tulaabu risqi ama taalibu risqi taalibu yani cidda doonaysa yani quudka iyo arsaaqda raadinaysa doonaysa weji labaad culamada qaar waa ku dareenoo waxaa la yidhi yacni markaa dugaaggu iyagoo ay waxay cunaan doonayaan wax kastaba ha helaane ama wax nool ama wax bakhtiyey kay doontaba ha noqotee yacni dugaaggu iyo shimbiruhu waa qaar markaa doonaya arsaaq iyo quud doonaya quudkaana markaysaa markaa raadinaya wax nool iyo wax dhintay kay doonaan ha helaane waa quudanayaan dalabka macno kalena waa loo isticmaalayoo waxay doonayaan meesha cafaaga khalaaga ah ee aan ciidi markaa joogin oo dee waxa weeye markaa dugaagii oo kale ma joogayaan meelaha markaysaga lagu badan yahay magaala markay cidlo noqoto dee dugaaggu waa iska soo gelayaan laakiin intay camilanteed dadku ku jiro kuma soo dhacayaan yacni waxa weeye hareeraheeda iyo meelahaas bay wax ka raadsanayaan laa yakhshaaha madiine ma daboolaayo bimacnaa kuma sugnaanayo ila alcawaafi kuwa wax dalbaaya arsaaqdooda doonaya mooyaane cawaafidana waxaa loo sii jeedaa yuriidu cawaafiya asibaaci waatayr yacni waa dugaaggiiyo shimbirihii arsaaqda doonayey waxay quutaan doonayey wa aakhiru man yuxsharu wa aakhiru man kii waxa ugu dambeeya yuxsharu laga soo saarayo waxaa loo jeedaa ku dhimanaya dabeedna laga soo bixin doono yani xashrigii baa la cabbiray laakiin waxaa laga tilmaamaya cidda ku dhimanaysa madiina inay ugu dambeeyaan dee hadday ku dhintaanna waa laga soo saaraya wa aakhiru man kii waxa ugu dambeeya yuxsharu laga soo saarayo waxaa loo jeedaa yacni madiine cid ku dhimata oo dad ah waxa ugu dambeeya raaciyaani laba marka waxa weeye adhi raac oo adhi la jooga oo min musaynata qabiilada musayne la yidhaahdo ka mida waa qabiila min qabaa'il carab agagaarka madiine iyo meelahana degi jiray yuriidaani almadiina waxay doonayaan madiine inay qabtaan bay doonayaan madiina waxay noqotay hanaab waxay noqotay khali bini aadamba kuma noola markaas wax bini aadamo markaa ku nooli ma jiro shimbiro iyo bahalaa jooga waa khali dabeedna markaa adrhigii bay soo kaxaysanayaan xagga madiinay usoo kacayaan yuriidaani waxay doonayaan almadiinata madiina ayay doonayaan waanaad xaalayn kartaa in xaal laga dhigo xaal loo laqbeeyo na waa suroobi kartaa yuriidaani waxay doonayaan almadiinata madiinay doonayaan yanciqaani waxay ku qaylinayaan bihanamihima arigooda yacni waa ku heesayaan fayajidaaniha waxay helayaan yacni arigoodii wuxuushan yacni markaa bahala inay yihiin ma bahala xaqiiqiyay noqonayaan iyagoo arigii isu beddelayaa mise waxaa laga tilmaamayaa bahalahay shabbahayaanoo waa ka yaacayaan oo sida markaa yacni dugaagga markaysagaa dadka ka firdhadoo kalay noqonayaan sida iyo sidaba waa loo fasira horta damiirka yajidaaniha haaduma waxay u noqonaysaa ariga mise waxay u noqonaysaa madiina laba qowl baa ku sugan ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen madiinaa lasoo sheegay marka madiinadii baa loo jeeda arigana waa lasoo soo sheego kolley adhigaabaa dembeeyey marka culamada qaarba mid bay u celiyeen culamada aa u celisay markaa adhiga adhigaa dambeeyey fayajidaaniha ay fayajidaani ghanamahumaa adhigoodii waxay markaa helayaan wuxuushan ay daata wuxuushin yacnii xaalay bahalnimo u saaxiib tahay ama waxay ku ogaanayaan inay bahala yihiin ama wuxuushan laga tilmaamayo inay wuxuushta shabbahayaanoo sida dugaaggu u firdhadoo kale oo dadka uga cararo xoolahoodii inay uga firdhanayaan taana waa loo fasira culammada u celisay madiina damiirka waxay yidhaaheen fayajidaaniha waxay madiine helayaan wuxuushan ay daata wuxuushin xaalay bahalo u saaxiib tahay dugaaga ay u saaxiib tahay iyo bahalo ayay madiine helayaan wejigaasana imaamu nawowi ku fasiray uuna yidhi markaysaga saasaa sawaab ah qowlka kale khilaafsan ee muqaabilka uu ahoo adhiga ku fasirayaana waa khalad laakiin culamada qaar waa ku fasireen xataa idaa balaga saniyata alwadaac ilaa ay ka gaadhayaan labadaa nin ee ariga wataa ee karinta sagootiga ilaa ay ka gaadhayaan yani haniya waa dariiq buur marka ah oo buur marka waxa weeye karinteed yani markaa laga dhacayo marka waxa weeye wadaacna waxaa loo yidhi madiine qofka sagootiyaya dee xajka iyo maka qabanaya yacni buurtaas ayaa marka waxaan yacni maadaamuu madiine sagootiyayo madiine ka baxay markuu halkaa marayo baa wadaac loogu bixiyey saniyat alwadaac layidhi waa jirtii ama waa karintii yacni sagootiga qofka madiine sagootiga ee uu ka dhacay ilaa ay halkaas soo gaadhaan madiine gudaheedii may soo gelin karintaa la yidhahda saniyat alwadaac waa buur laga soo dhacayo oo markaa madiine la soo gaadhayo marka laga soo dhaco ilaa ay halkaa ka soo gaadhaan khara calaa wujuuhihima markaasay labadooda weji u dhacaan dabeedna markaasay dhintaan magaaladii madiine gudaheedii ma soo gelayaane iyaguna markay halkaas soo gaadhaan ayay dhacayaan oo dhimanayaan marka cid yacni madiine agaarkeeda ku dhimato waa labadii ugu dambeeyey muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskanna wuxuu ka warramayaa madiine aakhiru zamaanka inay noqon doonto cidla waaqla inay noqonayso tukuhu tallaabsanaayo aan wax qofa loo aqoon oo dugaag yacni bahalo iyo shimbiro keliya ay ku noolaanayaan yaa taasina waxay ka mid tahay waxyaalaha marka waxa weye dhici doonee nebigu ka sii warramay umuuro badan oo haybiyu nebigu ka warramay oo aan dhicin oo dhici doona waana min calaamaati nubuwati waa jirtaa madiina waqtiyada qaarkood dadku inay ku yaraadeen laakiin xaaladan kollay lama gaadhin fii bacdi alaxyaan waa dhacday madiina dadku inay ku yaraadeen laakiin eh, xaaladan weli lama gaadhin xaaladan waa xaaladan qofba loo aqoon weeye waa axad joogaaba aanu jirin akhiru zamaanka markaa arrin dhici doonana weeye sida laynoogu sheegay inay u dhacaysana waa in loo rumeeyo iyadoo sidii isaga camiran oo dee waxaweye risqiiga yaallo yacni waxa weeyaan oo ay camiran tahay guryihii ka dhisan yihiin oo ay sidii yihiin oo ay qurux badan tahay ayaa laga tegaya calaa khayri maa kaanat buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayaa laga dhaqaajinaya ya wax dhinta iyo wax ka baxay khalaas halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk